العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين وبعد maanta oo ay bishu tahay bisha ramadaan afartii sanadkii laba kun iyo shan kun iyo waxaan doonayaa kun afar boqol shan iyo soddon bishii barakaysnayd ee ramadaan afarteedii waxaynu bilaabanaynaa biidni illaahi tacaala diiwaanka imaamu shaafici diiwaanu imaam shaafici diiwaankaasoo kolley gabayadiisa marka la eego wax badanna wax xaqiiqo isagu u leeyahay ah, oo la odhan karo imaamka ayaa leh wax badanna la odhan karo dad jecel ayaa ugu daray imaamka waxyaabaha ugu badan ee ictimaadka lagu kala saaro gabayga imaamu shaafici uu leeyahay iyo gabayga isagu uuna lahaynna waxa weeyi kasrat lwuruud fi lkutub ayaa waxyaabaha la ictimaado ka mid a kutubta nooca uu ugu soo arooro iyo cidda loo nisbeeyo waayo gabayga diiwaanu gabayadii shaafici isagoo waxaad arkaysaa kutubta ku baahsan oo meelaha la leeyahay shaafici baa gabaygan lahaa shaafici baa gabaygan kale lahaa shaafici baa kan kale lahaa kutubta qaar baa jirta gabay iminka ku qoran aad arkayso kay rag kale iska leeyihiin oo rag kale loo nisbaynayo kolka waxyaabaha la ictimaado ayay ka mid tahay kasrat lwuruud fi lkutub baa la yidhaahdaa welibana u nisbaynaysa kutubtaasi imaam shaafici waxyaabaha la ictimaadi karo inkasta iyadu qariino tahay oo aan aad loo ictimaadin waxa kamida luqat shicir baa kamida laakiin lama ictimaado laakiin waa qaraa-in lagu garan karo ama loo nisbayn karo ama malahaaga xoojin karta weeye kolka luqatu shicir macnaheegu waxa weeye imaamu shaafici nooc buu gabayga u tirin jiray dadka kalena nooc bay u tirin jireen kolka waxaa la eegayaa imaamu shaafici gabaygani gabayga noociisii inuu yahay iyo inuuna ahayn waxyaabahaasi waa luqatu shicir baa la yidhaahyo waxyaaba la biimayn karo ayay noqonaysaa markaa iyaduna oo la odhan karo imaamu shaafici ma mise male laakiin waa iska qariine lama jasmin karo kolley imaamu shaafici waxoogaa yaroo hordhaca ayaynu halkan ku arki doonaa biidn illahi tacaala waxaa layidhaha moxamed ibnu idriis ibnu cabaas ibnu cuhmaan ibnu shaafic ibnu saaib ibnu cubayd ibnu cabdiyaziid ibnu haashim ibnu cabdilmualib saddex nisbo ayuu imaamu shaafici leeyahay mar awowgiisa saddexaad baa loo nisbeeyaa oo shaafica awowgiisa saddexaad oo shaafica ayaa loo nisbeeyaa oo waxaa la odhanayaa shaafic baa shaaficiyun la odhanaya shaaficiyun waa awowgiisii saddexaad marna magaalada aabbayaashii ay degi jireen ayaa loo nisbeeyaa oo meki baa la yidhaahdaa waa magaalada kolkaa waa moxamed ibnu idriis almeki baad arkaysaa mararka qaar halkii moxamed ibnu idriis ashaafici laga odhan jiray kolkaa marna magaaladii ay degi jireen baa loo nisbeeya aabbayaashii ay degi jireen oo maka ahayn kolkaa meki baa la odhan doonaa mararka qaarna cabdilmualib oo ah awowga ay nebiga ku kulmaan sal allahu alayhi wasalam ay isugu yimaadiin cabdilmualib bay isugu yimaadiin imaamu shaafici iyo maxaanku dhaha nebigu abtirsiin ahaan marka la eego awowga imaamu shaafici eh, rasuulkana awowga u ahaa ee cabdilmualib ayaa loo nisbeeya kolkaa cabdilmualib marka loo nisbeeyana qolada luqadu way ka hadleeno waxay yidhaahdeen tarkiib idaafiya haddii la yidhaahdo haloo nisbeeyo shayga tarkiibka idaafiga marka loo nisbaynayo mudaafka ayaa la jaraa mudaafun ilayhigana yaa u nisba lagu daraa kolkaa cabdilmualib markaad imaamu shaafici u nisbaynaysa maxaad odhani mudlbaad odhan mudlbi qura baad odhan iminka cabdulqaadir aljiilaani ninka aad u nisbaynaysa maxaad odhan cabdulqaadir qaadiri qura dee mudaafka hore waa la jarayaa cabdiga hore waa la jarayaa laakiin mudaafun ilayhiga ayaa lagaaga baahan yahay yaa u nisba inaad ku darsato saddexdaa nisba ayuu imaamu shaafici lahaa in la yidhaahdo shaafici oo awowgiisa saddexaad loo nisbeeyo iyo in cabdilmualib oo nebiga ay ku kulmaan loo nisbeeyo mualabi la yidhaa iyo in magaaladii awowyadii ay degi jireen loo nisbeeyo oo maki la yidhaa saddexdaba waxa weeye saddexda nisbaba wuu leeyahay laakiin waxa ugu mashhuursan baa la yidhaahdaayo ugu caansan in awowgiisa saddexaad loo nisbeeyo shaafici in la yidhaa ayaa ugu caansan muxamed ibnu idriis markaynu ka hadlayno wuxuu dhashay boqol iyo kontonkii ayuu dhashay boqoliyo kontonkii taariikhdu markay ahayd ayuu dhashay maxamed ibnu idriis raxmatullaahi calayhi boqoliyo kontonkii isaga ayaa ka warramayey oo wakhtigaa hataa laga hayaa meelaha qaar uu ku qoray boqoliyo kontonkii inay dhalashadiisa ku beegnayd boqoliyo kontonkii wakhtigaa uu dhashay waa isla sanadkii abu xaniifa uu geeriyooday raxmatullaahi calayhi abu xaniifana waa sanadkii uu geeriyooday ayay noqonaysaa boqol iyo kontonkii markii uu dhashay abu xaniifana sanadkaas dhashay ayuu dhintay culimada qaar baa yidhaahdaa wuxuuba imaamu shaafici wuxuu dhashay bay yidhaahdeen isla maalintii abu xaniifa uu dhintay arrinkaa kolleya caddayn badan looma hayo laakiin kutub badan baa qorta kutub badan baa qorta oo markay ka hadlayaan imaamu shaafici waxay odhanayaan isla nafs alyowm yowmkii uu abu xaniifa dhintay ayuu isla imaamu shaaficina ayuu dhashay bay yidhaahdeen kolka halkaas kolkaa ayay isku soo dhoweeyeen laakiin inay isku sanad yihiin waa la og yahay oo taasi waa arrin yaqiina weeye imaamu shaafici aabbihii iyo hooyadii hooyadii iyadoo xaamilo ayay maka ka soo baxday iyadoo aabbihii ay wada socdaan magaaladan ghaza ee filistiin ku taalla magaalada ayay yimaadeen magaalada iyagoo jooga ayuu allah unaxariistay aabihii aabbihii magaaladaa ku geeriyooday hooyadiina xaamilo ayay ahaydoo markuu halkii ku geeriyooday dee imaamu shaafici aabbihii idriis markuu halkii ku dhintay oo iyada odaygeegiya halkii ayay iska sii deganayd halkii ayay ku umushay kolkaa imaamu shaafici haza ayuu ku dhashay waxay sii joogtay welibana laba sano oo dambe ayay sii joogtay laba jir markii uu ahaa ayaa magaaladoodii ay deganaan jireen ee maka ayay ula soo kacday inankii yaraa oo ah maxamed ibnu idriis raxmatullaahi calayhi marka aynu dareennay inuu haddaba imaamu shaafici uu yahay nin qurashiya inuu yahay hooyadiina waa asdi qabiilkii reer asdi la odhan jiray ayay imaamu shaafici hooyadiina ka soo jeedaa asdiyiinta ayay ahayd kolkaa maka ayay dib ugu soo celisay maka markay keentay qur-aanka wuxuu ku xifdiyey ayaa la yidhaahdaa isagoo ilmo yar ah toddoba jirkii ayuu imaamu shaafici qur'aanka ku xifdiyey makana waa joogaa toddoba jirkii ayuu ku xifdiyey isaga laftiisa ayaa ka hadlayay qaabkii uu qur'aanka u xifdiyayey iyo markii eh, maxaanku idhaha meelaha kataatiibta markuu joogayey meelaha ardayda dugsiyada qur'aanka markuu joogay dugsiyada qur'aanka ayuu ka warramayey oo wuxuu yidhi waxaan ahaa buu yidhi anigoo dugsiga qur'aanka a jooga inaan maqlo macalinka yeedhinaya qur'aanka ee ardayda u yeedhinaya aayad kaste oo la yeedhiyo oon maqlo saasaan ku xifdiyayey buu yidhi aayaadka aniga la ii yeedhiyo ayuu leeyahay imaamu shaafici raxmatullaahi calayhi aayadda la ii yeedhiyo marka yeedhintu aayaadkaa qur'aankii ay dhammaystirmaan ama si fiican la iigu yeedhiyo ee yeedhintu dhammaato anoo xifdisan baan isarki jiray buu yidhi maalin maalmaha ka mida ayuu macallinkaygii soo eegay buu yidhi markaasuu igu yidhi xalaal ee maaha lacagta aan kaa qaadanaya waayo dee waxbaba kuma baraya buu yidhi waxa aan kuu sheegaba adigoo xifdisan ayaan ku arkayaa ama adigoo haya ayaan ku arkayaa buu yidhi kolka imaamu shaafici toddoba jirkii nin qur'aanka ku xifdiyey ayuu ahaa hooyadiina ilaahay ha u naxariistee markii uu agoon noqday ee aabbihii u geeriyooday aad ayay ula dadaashay oo hooyadii si weyn bay ula dadaashay baa la odhan karaa imaamu shaafici waxaa la tilmaamaa inuu safaro dhaadheer dee galay ama meelo badan uu wax ka bartay maka oo kale culimadii maka oo kale rag caan ah oo la yaqaano ayuu wax ka bartay sida muftigii maka nin la odhan jiray muslim ibnu khaalid nin la odhan jiray oo makii ahaan jiray ama muftiga maka loo yaqaano raggu culimadii uu wax ka qaatay buu ku jiray imaamu shaafici muslim bnu khaalid muxuu geeriyooday boqol iyo meelaha waxaa la odhan karaa siddeetankii ayuu geeriyooday sufyaan ibnu cuyayna ayaa kamid ahaa raggii uu isna uu wax ka bartay boqol ilaa siddeed iyo sagaashankii meelaha ayuu geeriyooday baa la odhanaya boqol iyo siddeed iyo sagaashankii ayuu geeriyooday baa isna la odhanaya haddaba culimo noocaas oo kale ah oo tiro badan oo uu wax ka qaatay ayaa jirta imaamku xataa madiina ayuu tegey oo markaas inu sidaynu garanayno imaamkii imaamu maalig ayuu sidaynu garanayno ayuu wax ka bartay a'imo nooca u kala duduwan ayuu imaamu shaafici la kulmay ama uu wax ka faa'iidaystay uu wax ka bartay waxaynu dareemi karaynaa ama si aan ognahayba imaamu shaafici markaynu leenahay a'imadaasu wax ka bartay ama uu wax ka qaatay marka aynu leenahay in meelo badanna safarra uu ugu kala baxay oo sida aynu dareemi karayno imaamu shaafici ciraaq wuu tegey oo sida aanu dareemayno laba jeer meelaha adu dhowr jeer buu ciraaq tegey oo masar wuu ku noqday oo maxaanku idhaahdaa madiine wuu ku noqday oo maka marar badan buu ku soo noqday imaamu shaafici wuxuu ahaa imaam aad iyo aad u rixlo badan xagga marka la eego dalabulcilmiga wuxuu ahaa xataa miyiga ayuu u bixi jiray oo markii uu yaraa miyiga maka ayuu aaday oo qabiil wuxuu u tegay nimankii laodhan jiray reer hudayl ee laydhaa ashcar ashcar maxaa laodhan jiray qabaa'il alcarab qabiilatu hudayl bay yidhaahdeen carabtu wa ashcar shucaraa'ihim maxaa la odhan jiray shucaradoodana waxa ugu gabay badan baa laodhan jiray ninkii laodhan jiray ninkii laodhan jiray ninkii gabaygii marfiyada lahaa shanta inan ay ka geeriyoodeen abu du'ayb alhudali shucaradoodana waxaa gabayga ugu yaqaana baa la yidhaahdaa abu duayb alhudali ninkii la odhan jiray abu duayb alhudali kolkaa qabiilkaasi waa qabiil runtii luqadoodu aad iyo aad ay saliim u tahay baa la odhan karaa waa niman aad iyo aad u xikmad badan oo xikmadoodu ay mansuur u tahay waa niman gabaygooga kale uu aad u ballaadhan yahay baynu odhan karnaa markaan doonayno gabayada ay diyaarka la ahaayeen ama se dee laga qaadan jiray imaamu shaafici gabayo badanoo xataa wuxuu soo faaidaystay baynu odhanayna ama uu ka soo faaidaystay ay ka mid ahaayeen shanfari oo kale gabaygiisii gabayo badan baa jiray ilaa ragga qaarkood dee ay dhowr dee wax toban kun oo bayd oo gabay ku dhadhow ay gaadhsiiyaanba xifdigiisii imaamu shaafici gabayadii uu xifdisnaa ama uu kasoo faaidaystay oo nimanka kasoo faaidaystay culimada qaar waxay tilmaamaan marka imaamu shaafici ay eegayaan toddoba jirkiibuu qur'aanka ku xifdiyey bay yidhaahdeen muwaa ibnu maaligna toban jirkii ayuu ku xifdiyey baa la yidhaahdaa qabaa'ilkaa carbeedna ee ay kow ka yihiin dee qabiilkaa reer hudayl ay kow ka yihiinna gabayo aad u tiro badan ayuu kasoo xifdiyey iyaga laftooda oo gabayo badan kasoo bartay ama uu kasoo faa'iidaystay ayaa ku jira qabaa'ilka waxaa la tilmaamaa imaamu shaafici imaamu axmed inuu sheekhiisii u ahaa sheekhiisu dee imaamu axmed ayuu ahaa oo waxyaabo badan ayay kala faa'iidaysteen imaamu axmed marka aan doonayno inaan eegno waxaa la tilmaamaa imaamu axmed afwan waxaan doonayaa imaamu maalik baan doonaya cafwan imaamu maalik wax badan buu ka faa'iidaystay mararka qaar isagoo imaamu shaafici imaamu axmed wax ka faa'iidaysanaya ayaa loo keenay imaamu maalik su'aal markaasaa lagu yidhi imaam sayladaan tegayo waxaan soo iibsaday digaag digaagga waxaa lagu qiimayn jiray inta idiisu ay tahay ama uu ciyayo ayaa lagu qiimayn jiray markaasaa la yidhi digaaggaasaan soo iibsadaye talow waxaa laigu yidhi ninkii wuxuu ku dhaartay in xaaskuba ay ka furmayso hadduu marnuu aamuso afkaaba iskuma qabta baa laygu yidhi buui digaagu halka saacadda sida qaab kalan u isticmaala loo isticmaali jiray oo baahiyadiisan dee iminka aynu isticmaalne cunidda uun ah iyo taranka uun ah maahayna waxa intaa u dheeraa inuu salaadaha kuu toosiyo ama sida saacadda oo kale aad u isticmaasho ayaa digaaga loo isticmaali jiray digaagba digaaga uu ka cid badan yahay ayuu ka qaalisanaa markaa digaagiisa kale ayuu ka qaalisanaan jiray nin baa yidhi hadduu digaagaygaasi afkaba isku qabto xaas buu iga furan yahay buu yidhi kolkaa digaaggii markaa soo qaatayna waa kanoo de sidii caadiga ahayd waqtiyadii caadiga ahaa un buuxiyaya ninkaanu yayna xaasku ka furnayn buu yidhi imaamu maalik imaamu maalik wuxuu ku jawaabay way ka furan tahay kol haddii uu aamusayaba imaamu shaaficiyo ardaygiisiyaa la joogay markaasuu yidhi markuu imaamu maalik kacay buu yidhi waxaan filayaa buu inayna xaasku ka furmaynin hadalkii ayaa loo sheegay imaamu maalik markaasaa la yidhi shaafici ayaa yidhi ka furmi mayso iigu yeedha buu yidhi kama xumaanin maalik waa laakiin waa min baabil istifaada weeyaan xageed ka keentay buu yidhi xaasku ka xurmi maysada wuxuu waxaan ka keenay buu yidhi waa waa taqliib wixii la odhan jirayo iyo tagsiirka wixii la odhan jirayo waxaan ogahay buu yidhi inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiid ku yidhi gabadhii u timidaa tidhi ninkaa iyo ninkaa yaan guursadaa muxuu nebigu ku yidhi ama fulaan falaa yadacu alcasa can caatiqihi muxuu ula jeeday buu yidhi nebigu ushaba degta kama dhigo culimada qaar waxay yidhahdeen wuu garaac badnaa culimada qaarna wuu safar badnaa qolaba waxbay ku macneeyeen kolka macnaheegu ma miid kaste xaaska u garaaca unba haddaynu garaac ka soo qaadno mise inta badan buu garaacaabaa loo jeeday inta badan kolkaa ninkanina markuu haddaba lahaa hadduu afka isku qabto hadduu lahaa wuxuu u jeeday buu yidhi inta badan kolka inta badan un hala qiimeeyo sida xadiidka nebiga sal allahu alayh wasalam kolka waa balaaqa markaa masaladu imaamu shaafici sidaynu garanayno waxaa la hadlay imaamu maalig oo wuxuu yidhi waxaan kugu arkaa buu yidhi waxaan filayaa buu yidhi nuur badan inuu ka muuqdo inaad tahay laakiin macsiyada kaa fogow buu yidhi oo nuurkaa macsiyada ha iskaga baktinin talooyinkii imaamu maalig bay ahayd imaamu maalig mararka qaar imaamu shaafici ayaa yidhi ciraaq baan tegayaayo isagaa sahayda kasii bixiyey ciraaq uu ku tegayey maalig baa kasii bixiyey sahaydii ciraaq uu ku tegayey safarkaa dheeruu galay ee imaamu shaafici uu ciraaq ugu ambabaxay dhexda markuu marayo ayuu is yidhi timaha ra'iis buu galay oo safar isagoo dhexda kusii jira ra'iisle ka xiiro ayuu is yidhi ra'iislihii uu ka xiiro is yidhi markuu dhinacaa u xiiray dhinacaa kalena uuna weli xiirin ayuu nin kale oo odayaasha magaaladiihi soo galay ra'iislihii markaasaa shaafici laga duu tegayoo ninkii kale ayuu xiriirnimaadkii ku bilaabay markaasuu yidhi isagoo ninkan yidhi haysugo waxba shaafici ma odhana in badan buu iska sugayey halkiibuu iska joogay aad buu sugayey markii dambe lacagtii uu filinayay lacag ka badan ayuu shaafici siiyey markaasuu yidhi dadka aydaan garanayn sidaa hawla dhaqmina wuu dhaafay oo haddana wuxuu is yidhi eh, khamiis eh, jaakeeduu sitay ayuu nin dawaarlaa u geeyo iyo tale buu yidhi dawaarlihii labadii qacmood ayuu qacantii midigna idhiidhiidhiidhiidhi ka dhigay sidaa ayuu ugu dhajiyey qacantii midig tii bidixna wuu weyneeyey weyneeyey wax madaxaagu gelaya ayuu ka dhigay imaam shaafici kama xumaanine wuxuu ihi maasha allah waad mahadsantahay buu ihi laakiin waxaad dareemaysaa qof muslima oo sheekho wax qora inaan ahay baad dareemaysaa ta midig waxaad iigu cidhiidhiday ma garanaysaa buu yidhi khadkan aan ku qoraya ayuuna shaarku kaga dhicdhicin baad is leedahay buu yidhi kolka isagu de hadduu leeyahay khadkii adigoo intaasoo beij soo qoray hadduu beijkaa kaa masaxo khadkii wax masaxmaya weeyaan keeninoo kale maaha in jaafka aan de iminka masaxmaynin kolka waxaad is leedahay buu yidhi yuuna maradu ayna ka masixin oo saasaad iigu dhajisay soo maaha buu yidhi tan bidixna waxaad u weynaysay weynaysay qof muslimo weysaystay inaan ahay baad ogtahayo markuu weysaysanaya cayar usaa ha yidhahdaad is leedahay miyaa buu yidhi ninkani xikmaddaa ma aqoonin ugamaan jeedin xikmaddaase imaamu shaafici markuu sidaa u eegay ayay isaga waxyaabo badan dee qofka xunina waxa layidhi dadku waa laba nooco midna waa dubaabi baa la yidhaahdaayo hadalka xagga xununbu iska taagaa xagga daqsigu uu xumaan sida ku yahay oo kale unbu ka joogsadaa ninna waa naxlaawi baa la yidhaahdaayo hadalka xagga wanaagsan iyo sida shinnida oo kale ayuu ka eegaa kolka ilaah subxaanahu wa tacaala waaynu dareemaynaaye kolkaa ficil markaad aragto dee qofna dhinaca xun unbuu ka joogsadaa qofna dhinaca wanaagsan unbuu ka joogsadaa imaamu shaafici kolkaa muxuu sameeyey jaakeekii loo talay dhinaca wanaagsan ayuu u eegay laakiin dhinacii xumaa anaad igu xumaynaysay iyo waxan xaggaa kama hadale dhinacan kale oo isagaa ninkan kaba qarsoonaa unbuu ka joogsaday markaasuu yidhi sidaasaad u jeedaysa maaha waxaynu dareemaynaa markaa safarkaa dheer markii uu kusii baxayay magaalada isagoo maraya ayuu nin magaalada dadka deganaya imaam shaafici u yeedhay markaasuu ku yidhi waxaan ku leeyahay shaaficiyow waxaan kaa codsanayaa buu yidhi imaam shaaficiyow inaad waxaan ku leeyahay buu yidhi maanta gurigayga qada ayaad ku leedahay ee qadadaa gurigayga aad ku leedahay ilaa wa ilaa wa inaan isku raacnaa imaam shaafici qadadii ayuu ninkii u raacay markuu raacay buu yidhi cuni maayo qadadaa ilaa inaad isku kay sheegto halkaynu isku baranay mooyaane wuxuu idhi ardaydaadii aad halkaa cashirka ugu dhigi jirtay ayaan anigu ka mid ahaa ardaydaadii cashirka aad halkaa ku siin jirtay ayaan ka mid ahaa maadaaman ardaydaadaad cashirka halkaa ku siin jirtay aan ka mid ahaana dee waxaan jeclaystay buu yidhi inaan maanta anku maamuuso ama si aan ku sharfiyo ayaan jeclaystay buu yidhi waa qaabkii aan kuu sharfinayey ama si aan kuu maamuusayey ayay ka mid tahay buu yidhi tani markaa sidii ayuu imaamu shaafici ciraaqna ku tegey ciraaq markuu tegey masaajidkii masaajidda waaweyn ee ciraaq mid ka mida ayuu mid ka mida ayuu imaamu shaafici sidaan garanayna ayuu tegey waxa dhacday salaadii ayuu galay taxiyad ayaan filaya inay taxiyat masjid aimada ugu waaweyn ee meesha laba imaam oo kamida ah ayaa goobta fadhiyey saasay u eegeen waxay dhahdeen ninkaasi nin aqoon leh ayuu u eg yahay bay yidhaahdeen way usoo soo dhawaadeenoo su'aala weydiiya bay is yidhaahdeen waxay ku yidhaahdeen sheekh salaada maxaa lagu xidhaa hal waajib iyo laba sunna lagu xidhaa buu ku yidhi waxaa kaga adkaatay culimadii hal waajib iyo laba sunne inay taxliiliyaan ama ay macneeyaan ayaa kaga adkaatay hal waajib iyo laba sunne maxaad ujeedaa bay yidhaahdeenoo waa allahu akbar weeyaan buu yidhi waajibku labada sunnana waa gacmahan kor loo qaadayo iyo ducaaulistiftaaxa weeyaan buu yidhi marka imaamu shaafici sidii ayuu horta halkaa ciraaq u tegey uu uga soo faa'iidaystay a'immadii sidaynu garanayno abu xaniife wax ka bartay labadii sheekhee dee ugu waaweynaa ee abu xaniife ay saaxiibbada ahaayeen ayuu isna ka faa'iidaystay iyagana uu u faa'iideeyey welibana kitaab xataa kutubta qaar waxaa la tilmaamay habeen inuu ku xifdiyey imaamu shaafici raxmatullahi calayhi wuxuu ka soo noqday magaaladii baghdad ee ciraaq ayuu ka soo noqday wuxuuna ku soo noqday imaamu maalig ayuu ku soo laabtay imaamu maalig markii uu ku soo laabtay imaamu maali markii uu kusoo noqdu maali u yimid dhexda markuu kusoo jiray baa laguyihi sheekhaagii adduunya qaadatay adduunyuu u go'ay baa lagu yihi sheekhaagii waayo baa layidhi iminka marka la eego wax kaleba haddaan la eegin hablaha bikaarooyinka ah ee la jooga buuli ee addoommada u ah ee hadiyadda loogu keenay haddii habeen kasta inan uu u tago oo habeen labaad una inan taa dib ugu soo noqonin sanadku wuxuu dhammaanayaa yidhaahdeen hablihii bikaarooyinka ah isagoon wada arag ayuu sanadku dhammaanayaa bay yidhaahdeen kolkaa dee imaamkii nin ay adduunya qaadatay niyuuna ahayn imaamu shaafici wuxuu u yimid maalig ayuu u yimid wakti casara ayuu ku soo beegay cashir ayuu dhigayey markaa inuu dhigo ayuu doonayey ardayda dhiganaysaa dee waxa weeye arday tiradooda la sheegi karayo ama la qiyaasi karayo ma ahayn markii uu arkay xalqada waxa soo fadhiistay sida aynu dareemayno imaamu shaafici baa xalqada dhabarkeega dambu fadhiistay meel ka fog buu fadhiistay ardaydii ayaa fadhiisatay imaamu maalig baa markaa bilaabay su'aalihii su-aal alle su-aasha uu weydiiyaba waxa culimadii way ka jawaabi kari waayday ardayda u ahayd laakiin meesha qaacada nin ka baxsan oo dibadda ah unbaa farta taaga warbal soo dhawow unbaa la yidhahda markuu soo dhawaaday isaga unbaa sheega su-aalihii waxay socdaanba socdaanba socdaanba waa oday yaroo reemiya weeyaan unbaa farta taagayo ka jawaabaya markii dambe ayuu imaamu maali ba war ninkaasi kuma haboono inuu halkaa fadhiiste sadrumjliska keena majliska xaggiisa hore keena buu yidhi ninkii baa loo yeedhayo halkii hore la keenayo jawaabihii uu bixinayay iyo muuqaalkiisii baa isyar yeelan waayey warma adigaa ka jawaabihii baa layidhi su'aalaha markaasuu nin yaroo yag fadhiya ayaa ii sheegayey buu yidhi su'aalaha nin yaroo yag fadhiya imaamu shaafici buu ahaa markaa ninkii u sheegayey u yeedha baa layidhi ninkaasoo raggii u yeedhayey mashaafici baa ardaydii shaaficibaa tahayo may aniga ah buu ku yidhi halkii baa la keenay imaamu maalik markuu arkay de iyagu waa niman isgaranaye wuxuu uga kacay cashirkii uu dhigayey iyo majliskiisii ayuu uga kacay wuxuu yidhi maanta adigaa cashirka dhigaya buu yidhi imaamu shaafici salaada casar ilaa salaada maqrib shan boqoloo su'aalood ayuu dadka weydiiyey cashirkaa shan boqoloo su'aalood ayuu weydiiyey shanta boqoloo su'aaloodba markii laga jawaabi waayey isaga ayaa ka jawaabay shanta boqoloo su'aaloodba waxay ahaayeen dilka kaska qof qof kas u dilay inagu imise su-aalo baan ka keeni karna haddaan si kasta u baadhno haddaynu isnidhaahno bal hala baxsiyo hala baadho hala qiimeeyo wax weyn kama keeni karayno kolka imaamu shaafici horta caynkaa ayuu ahaayo nin sidaa dadkiisu ay yihiin ama aqoontiisu sidaa ay tahay ayuu imaamu shaafici ahaa raxmatullaahi calayhi sida aynu dareemayno kitaakutu badan uu qoray ayaa jirta sida madhabkiisii qadiimkii oo kale waa kii uu ciraaq ku yeedhiyey jadiid oo kale waa kii uu masar ku yeedhiyey ninkii koobaad ee wuxuu noqday usuulka ama usuul fiqiga wax ka qora risaaladiisa inkastay risaalada lafteedu laba qaybood tahay risaalada mid eh, risaala qadiima iyo risaala jadiida baa loo kala qaadaa kolka waxa weeye fanigan usuulkaana dee raggii ugu horreeyeyba weeyaan risaaladan iminka aynu hayna waa risaala jadiida weeye ardaydiisa marka aan doonayno ardaydiisu aad iyo aad bay u tira badnaayeenoo dee rag badan oo a'imo waaweyn oo imaam amed uu kamid yahay axmed ibnu xambal uu kamid yahay waa ardaydiisii ama raggii wax ka faa'iidaysatay imaamu shaafici ayuu ku jiray sida aynu dareemayno kolkaa imaamu shaafici waa rag runtii culimmadu ay aad iyo aad uga hadleen martabada uu muslimiinta dhexdeeda ku leeyahay ama qiimihiisa markay doonayaan inay ka hadlaan rag badan baa ammaanay oo qiimeeyey culimmada qaar baa yidhi markay ka hadlayeen kaana shaaficiyu kafiira almanaaqibi jama almafakhiri munqaica alqariin اجتمعت فيه من العلوم بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة رضي الله عنهم وآثارهم واختلاف أقاويل العلماء وغير ذلك من معرفة كلام العرب واللغة العربية والشعر ما لم يجتمع في غيره وعليهم إمام الشافعي وحوها كثير المناقب من مناقبتي سؤالي آذا يوفر بدن تهيبوها وحيابا بدن ولقو أمانو من قبوين بدن أي إمام كلها jama almafaakhir waxyaabaha lagu faanaana aad bay ugu badnaayeen munqatica alqariin cid ninkaa la barbar dhigi karaana maba jirinba ijtamacat fiihi min alculuum bikitaab illaahi wa sunnati rasuul ilaahay kitaabkiisa iyo sunnaha nebiga iyo kalaamka saxaabada iyo aahaartoodii iyo hadallada culimmadu meelhay isku khilaafeen masaa'ilka khilaafiga ah wuxuu u lahaa ama waxa ninkaa laga helayay waxaan qayrkii laga heli karan marnaba sidaasoo kale culimmadu siday aad bay uga hadli jireen oo aynu u dareemaynaa ibnu khusayma oo kale markuu ka hadlayay waa kii lahaa samictu yunus ibna cabdillah waxaan maqlay buu yidhi yunus ibna cabdillah isagoo leh kaana shaaficiyu idaa akhada fi lcarabiya imaamu shaafici hadduu af carabiga ka hadlo qolta waxaad is odhanaysay uun huwa bi hada aclam fannigan un buuba yaqaanaa hadduu carabi ka hadlo waxaad is odhanaysay uun aqoontiisuba waa fannigan un waidaa takallama fi shicri wainshadi hadduu gabay ka hadlana waxaad is odhanaysay huwa bihada aclam fannigan unbuba ugu aqoon badan yuhu yaqaanaa waidaa takallama fi lfiqhi hadduu fiqiga ka hadlana waxaad is odhanaysay huwa bihada aclam fannigan unbuba aqoon u leeyahay imaamu axmed markuu ka hadlaya waa kii lahaa ilaahay boqolkii sanaba wuxuu u diyaariyaa ummadeenna cid sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam barta rasuulka beenaalaha ka celisa oo u diida waxaanu eegnay boqolkii kooaad waxaanu ka helnay cumar bin cabdilcaiiz eh, raxmatullaahi calayhi waxaanu eegnay boqolkii labaad waxaanu ka helnay shaafici kolka imaamu axmed ayaa oo de sheekhiisii markuu ka hadlayey ayaa noocaa usoo dhigayay hadda iyagood og inay masaa'il ay isku khilaafsanaayeen ay jireen haddana dee waxaa jira khilaafku xuduud ayuu leeyahay xuduud ayaa jirta khilaafku uu leeyahay khilaafka qofka idiin dhexeeya xuduud uu gaadhsiisan yahay ayaa jirta oon la dhaafin karaynin waa musiibo ama waa mashkilad ayaynu odhan karnaa runtii iminka khilaafyadan aynu aragnay ee culimada udhaxeeya ama mashaakilka ugu waaweyn ayuu ka yahay yuhuuddu laba hadaf ayay qaateen shirarkooga qaarkood laba hadaf bay ku qaateen yuhuuddu israa'iil markay eh, fikirayeen waxay yidhahdeen weliba muslimiinta oo qura maahe war diinaha inaga soo hor jeeda sidaynuu daciifin karnaa bay yidhaahdeen diimaha inaga soo horjeeda sidaynu u daciifin karnaa waxay dhahdeen diimaha inaga soo horjeeda waxaynu u daciifin karnaa oo qura inaynu dadka sida aynu dadkaa weerar ku samayno dadka sida ee diinta xambaarsan iyo bulshadooda waa inaan iska hor waa in beenaale laguu tusaa waa in khaain laguu tusaa waa in eh, qofkan laga dhigaa qof bilaa sumcad ah in laga dhigo weeyi kolkaa qofkan aad arkaysa ee dee culimada afka ku soo taagaya xaqiiqatan wuxuu fulinayaa takhtiid iyo mukhadadaadkii yuhuudda mid kamida ayuu fulinayaa waayo haybadda culimada oo meesha ka baxda waa mashkdee dhibaato inteeda la eg cilmigiioo cid laga qaataba la waayo cid ummadda marjic u noqota oo la waayo ayaa ka dhalanaysa kolkaa afkaarta yuhuudda inuu qofka muslimkiihi uu ka dheeraado ayaa muhiima nabiyullaahi moxamed sal allahu alayhi wasalam wuxuu odhan jiray markuu shay arko maa baalu qawmin yafcaluuna kada wakada waxaynu garanaynaa khilaafku xataa saxaabada xilligeygii u dhex dhici jiray lakin dee xuduud buu lahaa nebigu waa kii saxaabada qaarkood ku yidhi salaada casr ha ku tukanina ilahe dee halkaa mooyaane meel buu u tilmaamay ma bani maxay ahayn eh, ree bani qurayd eh, bani qurayda ku tukada soo maahayn saxaabadii kolkaa casarkiibaa u gaadhay iyagoon baniqurayde gaahin baniqurayde iyagoon gaahinayuu casarkii gaadhay qole waxay yidhahdeen rasuulka hadalkiisa waxaanu anagu u fahanay inuu degdegana lahaa kolkaa casarka ka tagana ma lehe halkanaanu ku tukanaynaa meelaan bani quraydo ahayn bay ku tukadeen kuwaasi dee casarkiiba halkaa ugu gaadhay halkaas annaga degdegi ayuuna gaadhsiiyey halkanaanu ku tukanaynaa qolana waxay yidhahdeen may tukanba mayna ilaahay baynu quraydo tagno qoladii casarkii baa dhaafay oo baynu quraydo ayay iyaguna sidii ku tageen waxay yidhahdeen nebigaanu yidhi baynu quraydo un ku tukana kolka hadalkaa nebigaanu qaadano kolka hadalka nebiga ayaa la ysku khilaafay nebigu wuxuu u jeeday degdega uun laakiin casarka ka taga la inama lahayn iyo meye nebigu halkaa unbaa maanta lagu tukan karaa ayuu ina yidhi halkaa meelaan ahayn maanta laguma tukan karo saxaabada watigiisii ayay eh, rasuulka waktigiisii ayay saxaabadu sidaa eh, hadalkiisa iskugu khilaafi jireen haddana khilaafkaasi dee wax kala kaxaynayey ma ahayn wax wax kala kaxaynayey ma ahayn kolka waxaa loo baahan yahay qofka inuu masaa'ilka khilaafigaa ah markuu doonayo inuu eego ama uu qiimeeyo inuuna xadda ay leeyihiin uuna dhaafinin ayaa muhiim ah ama wanaagsan kolka inta ayaan imaamu shaafici kusoo gebagabaynaynaa kolley taariikhdiisa iska kooban en doonayn inaan kaga hadalno imaamku raxmatullahi alayhi wuxuu dhashay baynu nihi boqol iyo kontonkii wuxuuna geeriyooday laba boqol iyo afartii ayuu geeriyooday oo geeridiisu waxay laba boqol iyo afartii isagoo dhowr iyo konton jir ah ayuu geeriyooday imaamku raxmatullahi calayhi ilaa dhowr iyo konton ayaa lagu qiyaasa koley culimadeennan ka warantaa markay eegayaan dhowr iyo konton jir ayay u arkaan inuu imaamku ahaa afar iyo konton ayuu kitaabkeennan imika qoraya waa sax afar iyo konton laba kun iyo afartii meelaha ayuu geeriyooday kutub badan ayuu qoray imaamu shaafici waxa ugu caansan alum kitaabka umka la yidhaahdo eedda shaafici oo inta badan loo arko masaailka eh, fiqiga masaa'ilkiisii jadiidka ahaa ayuu kusoo ururiyey umka ayaa la yidhaahdaa oo waa kitaabkii inta badan de masr masaailkii uu qaatay ayuu kusoo ururiyey inkastoo la odhan karo dee masaa'ilkiisa marka la qiimaynayo jadiidka iyo qadiimka siday u kala xoog badan yihiin inta badan jadiidka xoog badan baa la yidhaha min xayu daliil laakiin masaa'il baa jira min xayu daliil uu qadiimku xoog badan yahay masaajidkiisa qadiimka uu xoog badan yahay sidaa dee nuqdadan salaada maqrib oo kale ku saabsan baaba ka mid a aafiyadiisa bal hadda gabay ayaynu eegi doonaa ama gabaygiisii ayaan wax kamid a arki doonaa biidn اllahi tacaala waxa ugu soo horeeya gabayga la yidhaha daci ayaama tafcalu ma tashaau daci ayaama tafcalu ma tashaau ayaa ugu soo horaysa ama gabayga ugu caansan ee imaamku uu hayaa waxa wey gabayga la yidhaha daci ayaama tafcalu ma tashaa baxrigiisa baxrulwaafir baa la yidhaahdaayo waa baxrulwaafir weeye baxrigani imaamu shaafici ayaa gabaygan iskale kolley kutub badan baa ka hadasha ama qorta kolkaa kitaabkeenan imika waad arkaysaa inuu imaamka toos ugu nisbeeyey daci layaama tafcalu ma tashaau waطib nafsan ida xakama alqadaa'u wla tajzac lxaadiثaة اlayaali fama lxawaadiث اdunya baqaءu وkunuu rajula clى اlأhwaali jalda وشيمتك السماحة والوفاء وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء يغطى بالسماحة كل يغطى بالسماحة كل عيب وكم عيب يغضيه السخاء ولا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا رخاء ولا تري للأعادي قط ذلا فإن شماتة الأعداء بلاء ولا ترجو السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ماء ورزقك ليس ينقصه تأني وليس يزيد في الرزق العناء إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تغيه ولا سماء وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء دع الأيام تغدر كل حين ولا يغني عن الموت الدواء gabaygan waxaa jira gabay aad iyo aad ugu dhadhow wax yar bay ku kala duwan yihiin waxaa gabaygaa aan filayaa inuu lahaa ninkii la odhan jiray eh, abulfatxi muxuu odhan jiray albusti abulfatxi albusti gabaygan gabay aad ugu dhadhow buu leeyahy inaad og tihiin mooyaane kolka abulfatxi albusti gabaygiisii iyo gabaygani wax farqi weyn oo usii dhexeeya waad la yaabaysaaba aad bay iskugu dhadhow yihiin abulfatxi albusti waa baxrulwaafir markaa baxrigani wuxuu yidhi مفاعلة مفاعلة فعول مفاعلة مفاعلة فعول دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزى لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء وكن خجلا على الأهوال جلدا وشيمتك السماحة والوفاء وكن خجلا على الأهوال جلدا وشيمتك السماحة والوفاء وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء يغطى بسماحة كل عيب وكم عيب يغطيه سخاء ولا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا رخاء ولا تر للأعادي قد ذولا فإن شماتة الأعداء بلاء ولا ترجو السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ماء ورزقك ليس ينقصه تاني وليس يزيد في الرزق العناء إذا ما كنت ذا قلب قنوع الدين فأنت ومالك الدنيا سواء ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تبيه ولا سماء وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء دع الأيام تغدر كل حين ولا يغني عن الموت دواء wuxuu yidhi markuu hadlayay imaamu shaafici dee ilayaama maalmaha iskaga teg buu yidhi tafcalu ha samaysa maa tashaau waxay doontee maalmaha iska daa waxay doonaan ha sameeyaane daci layaama tafcalu maa tashaa iska daa maalmuhu waxay doonaan ha sameeyaane kolkaa nisbadan waa majaaz baa loo yaqaanaa majaaz luawi majaaz alcaqli waxa loo yaqaanaa weeyaan majaaz lugawi maaha waa majaaz alcaqli weeyi maalmuhu waxba ma sameeyaane ilaahay baa wax sameeya laakiin maadaamu ilaahay subxaanahu wa tacaala isagu wax sameeyo ficilkani waktiga uu dhex dhaco ayaa maalma ah waktigaasaa markaa faacil laga dhigaa watiga asalkiisaba faacil waa laga dhiga wuxuuna faacilu ahaynba faacil looga dhiga sida sababtaba faacil looga dhigo eed u tidhaahdo gugii ama roobkii ayaa biqliyey nabaadkan roobku waxba ma biqlin kareen hadduuna ilaahay biqlinin kolka faacilka rasmigii waa ilaahay subxaanahu wa laakiin waktiga iyo sababta iyo makaanka iyo waxa ayaa faacil laga dhiga majaaz alcaqli baa loo yaqaana markaasoo kale nisbada noocaasa inkastay culimada balaaqada qaar ka midihi ay isku khilaafeen inkastay culimada balaaqada qaar ka midihi ay isku khilaafeen culimada balaaqada qaar ka mida ayaa isku khilaafay oo sida aan dareemayno culimada balaaqada qaar ka mida ayaa isku khilaafay oo sakaaki oo kale wuxuu leeyahay sida aynu dareemayno wuxuu leeyahay majaaz caqliga gebi ahaanba meesha aynu ka saarno majaaska majaaska caqliga gebi ahaanba meesha aan ka saarno waxaynu dareemaynaa markaa daci ayaama iskaga tag maalmaha tafcal ha samayso maa tashaau waxay doontee iskadaa maalmuhu waxay doonaan ha sameeyaane waib diib noqo nafsan xagga nafta idaa xakama alqadaau qaduhu haddii uu sugnaado haddaba waxaynu doonaynaa waib nafsan macnaheedu waxa weeye maalmaha horta iskadaa waxay doonaan ha sameeyaane bimacnaa maalmaha wixii dhacayaa wuu dhacayaa weeyaan macnaheedu maalmaha wax alla wixii ilaahay qadarayba maalmaha way dhacayaan waxaan joojin karno amaan celin karno haba yaraadee ma jiraan wadrib nafsanna macnaheedu waxa weeye dee ilaahay ficilkiisa subxaanahu watacaala raalli ku ahow maa facala aljaliilu fahwa jamiil bay culimmadu yidhahdeen maa facala aljaliilu fahwa jamiil allaha jaliilkiihi wuxuu sameeya unbaaba jamiil ah oo qurux badan inaad ku qanacdo ilaahay subxaanahu watacaala qadarkiisa ayaa muhiim ah wadib nafsan xagga nafta ka diib noqo idaa xakama alqadaa'u qadaha ilaahay markii uu maxaanku idhaahdaa uu dee sugnaado uu taxakum sameeyo qadarka ilaahay marka uu dhacayo ereyga xakama ah macaanida luqada aad wax u fara badan buu ku yimaadaa xakama mararka qaar wuxuu ku yimaadaa bimacnaa qadaa buu ku yimaadaa waxan uu kala xukumaya wax xaakimku halku ka yimid weeye mararka qaarna xakama bimacnaa waqaca buu ku yimaadaa macaani aad u tiro badan bay xakamadu leedahay walaa tajzacniyahu argagixin lixaadiati layaali habeenada dhacdooyinkooga ha u argagixin dhacdooyinka habeenada marka aan doonayno waxba ha ka argagixin waayo famaa lixawaadii dunya baqaaun adduunyada xawaadisteedu baaqi noqon mayso xawaadistan adduunyadu mar kasta inay baaqi noqotaa waa habeenkii xalahaa tegey kolka haddaad maanta murugo iyo werwer uu ku haysto berri waxa laga yaabaa murugadii iyo werwarkii inuuna ku haysanaynin murugadii iyo werwarkii inuuna berri ku haysanaynin ayay u badan tahay marka aan eegayno murugadii iyo werwarkii berri ku haysan mayso walaa tajzac ha argagixin lixaadiati layaali dhacdooyinka habeenada ha u argagixin famaa lixawaadii dunya adduunyada dhacdooyinkeega uma aha baqaaun baaqi ahaansho dhacdooyinkan adduunyadu baaqi ma noqdaanoo haddii maanta farxadaad ku jirto daa'im kuu noqon mayso farxadaasi haddaad murugo iyo warwar ku jirtana daa'im kuu noqon mayso murugadaa iyo warwarkaasi kolkaa qofna waxani uma joogaanoo dee ku waari maaye iska dhaaf adigu waxba hala argagixine ogo wax ilaahay kuu qadaray inuu yahay kuna maraya markaa inuu yahay ogow taa ayuu kolkaa tilmaamaya da iskaga tag alayaama maalmaha tafcalu ha sameeyaan maa tashaau wuxuu doono ha sameeye eh maalmuhu waxay doonaan ha sameeyaane iska daa ayuu yidhi maalmuhu allo waxay doonaan ha sameeyaane iska daa waib nafsan xagga naftana ka diib noqo idaa xakama marka uu sugnaado alqadaa'u qadarka iyo qadaha ilaahay marka uu sugnaado xagga nafta adna ka diib noqo oo waxba ha ka murugoonin walaa tajzac ha argagixin lixaadiati layaali liajli xaadiati layaali dhacdooyinka sanadka dartood ha u argagixin waayo sababtiibuu kolkaa sheegayaa aan loo argagaxayn famaa baqaaun wax baaqi ahaanshiihi lixawaadii dunya adduunyada dhacdooyinkeega uma aha dhacdadan adduunyada dhexdeeda ka dhacaysa baaqi noqon mayso oo sida aynu dareemayno kooxaweyde way baabi'i doontaayoo meesha ayay ka bixi doontaa wa kun waxaad ahaataa rajulan nin ahaw jaldan adkaysi badan cala dhibaatooyinka iyo mashaakilka u adkaysi badan warni waxaad noqotaa nin mashaakilka u adkaysta ahaw buu yidhi oo dee mashaakilka nin u adkaysan karaya noqo wa kun waxaad noqotaa rajulan nin ninka oo jaldan qawi ah oo adkaysi badan cala dhibaatooyinka u adkaysi badan yaan lagaa geesinimo badanin waxaa la geesinimadu waa maxay oo waa sabru saaca baa la yidhi caruurtaa taqaana geesinimada waxa loo yaqaano caruurtu si fiican bay u yaqaaniin inta isqaniinaan bay odhan jireen carkuma ah odhanaya nin kastaa wuu xanuunsanaya laakiin adkayso un weeyi dee waa daqiiqadaha aad adkaysanayso geesinimada lagu sheegayaay kolkaa sabru saaca baa la yidhahdaa shajaacada gebigeeguba waa sabru saaca baa la yidhahda saacadaad adkaysato oo khayrkaana uu adkaysan kari waayo ayaa geesinimo loo yaqaana wa kun ahaw rajulan nin ninka oo jaldan xoog badan cala alahwaali oo adkaysi badan cala alahwaali mashaakilka iyo dhibaatooyinkana u adkaysi badan washiimatuka dhaqankaaga iyo caadadaaduna ha ahaato assamaaxatu samaaxo iyo deeqsinimo iyo walwafaa'u oofin aad ballanaha oofinayso taas ayaa inoo ballana buu yidhi haddaba marka aan doonayno bal hadda u fiirso washiimatuka samaaxatu walwafaa hadalkan iguu ka go'an yahay hadalkii hore Eh, waxa la odhan lahaa washiimataka baa la odhan lahaa shiimataka waa la kordhabi lahaa ma ogtahay kolka haddii rajulkii hore lagu cadfayo waa hadal dambe oo wowgani caadifo caadiya maahe waa isti'naafiya baa la yidhaha waa hadal dambe oo bilaabanaya weeyi kolka wowguna dee macaani badan buu ku yimaadaa luqa alcarabiya washiimatuka adiga dhaqankaagu asamaaxatu ha ahaada samaaxad deeqsinimo iyo walwafaau oofin wixii lagugula ballamay aad sidiisa u oofiso way macno ballaaran tahay oofintu alwafaa marka laga hadlayo aad bay u macno ballaaran tahayoo ereyga wafaahi dee macaani aad u tiro badan ayuu leeyahay luqadda markaan doonayno alwafaa ha noqoto kolkaa ballantaaduna alwafaa wain kasurad haddii ay badato cuyuubuku adiga ceebahaagu filbaraaya makhluuqa dhexdiisa haddaad ummadda ceeba aad u tiro badan ku dhex leedahay wasaraka uuna kaa farxinayo an yakuuna laha inuu u ahaado bidaa'un dabool ceebahaaga in la qariyana haddaad doonayso ood arrinkaa ku faraxsan tahay ceebahaaga inayna cidi ogaan ceebo badanna aad leedahay saa haddii aad doonayso buu ku yidhi yuqaaa bisamaaxati kullu caybin halkaa yuqaii ma idin yidhi yuqaii yuqaii ma idin yidhi may yada dambun baan doonayaa dhibicyo mau yeela laba dhibic mau yeela yuqaii yada u dambaysa yuaa buu qoraya markaan yada dambe haddii dhibciye loo yeeli waayo haddii kale loo yeeli lahaana yuqaii bay noqon lahayd yuqaa waa la daboolaa bisamaaxati deeqsinimada ayaa lagu daboolaa kullu caybin ceeb oo dhan deeqsinimadu waxa lagu daboolaa ceeb oo dhan haddaad deeqsi tahay ceebahaagu ummadda u muuqan maayaan waxaa lagu dadaalaa deeqda ayaa lagu dadaalaa oo deeqsinimada ayaa la bartaa haddaad doonayso deeqdu ceebahaaga inay qarisa markaa wa kam caybin wuxuu keenay halkan istifhaam buu keenay wa kam caybin welibana kamtii khabariyada ahayd wey wa kam caybin alla ceebi badanaa buu yidhi alla ceebi badanaa yuqadiihi sakhaau deeqsinimadu ay qarisaa alla maxaa ceeb jirta qofka deeqsinimadu ay u asturta ay u qariso oo muuqan lahayd ama la ogaan lahaa lowla sakhaa haddayna deeqsinimadaasi jiri lahayn la ogaan lahaa fara badana wain kasuran haddii ay badato cuyuubuka ceebahaagu filbalaaya makhluuqa dhexdiisa haddaad ummadda dhexdeeda ceebo badan ku leedahay wasaraka uuna kaa farxinayo an yakuuna lahaa idaa'un dabool inuu u ahaado dee ceebahaaga ayna ummaddu arag ayaad jeceshahay yuqaطaa bisamaaxati waxaa lagu daboolaa deeqsinimada kullu caybin ceeb oo dhan ceeb oo dhan horta deeqsinimada ayaa daboosha wa kam caybin alla ceebi badana yuqadiihi uu daboolayo asakhaau deeqsinimadu alla maxaa ceeb lagu daboolaa buu ku leeyahay deeqsinimo oo deeqsinimada ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qofka kaga asturaa walaa xusnun yaduumu walaa suruurun walaa bu'sun calayka walaa rakhaaun halkan beyd buu ka dhigay qaybaynu shadri ku marnay shadri qaybaynu ku soo ama hore unbu macno labaad ugu dhawaaqay baynu odhanayna beydka labaad unbu mar labaad fikraddii halkaa ku jirtay unbu si labaad ugu dhawaaqay beydka labaad wuxuu ahaa walaa tajzac lixaadisati layaali sawmaha ma lxawaadii dunya baaaun waa shadrigaa dambe fama lxawaadii dunya baaun markaynu eegayno fama lxawaadii dunya baaun shadrigaa dambe ah fama lxawaadii dunya baaun ayuu iminka baydidil ka dhigay wuxuu yidhi walaa xusnun yaduumu murugo joogtiihi ma jirto walaa suruurun farxad joogtiihina ma jirto walaa bu'sun balaayo iyo dhibaatana calayka dushaada joogto ku noqon mayso walaa rakhaaun barwaaqana dushaada joogto ku noqon mayso afar qadiyadood ayuu soo qaatay afarta qadiyadood waxa weeye murugo daa'ima noqoto haddii maanta ay murugo ku hayso daa'im noqon mayse berri way kaa tegi qadiyadda labaadna waxa weeye murugadii ka soo waa farxad farxad daa'imihi ma jirto maanta haddaad faraxsan tahay ama aad barwaaqo iyo balaadhe ku jirtid berri way kaa tegi haddana wuxuu yidhi walaa bu'sun calayka walaa bu'sun wax balaayihi calayka dushaada ma ahan halkaa iminka waxaa aad loo moodayaa qofka luqada yaqaana walaa buusa in laadaa ismigayga buuse laga dhiga calaykana khabar laga dhigo waxaa kasii fiican calayka in jaariya majruurka la yidhaha khabar xadfan buu ku tacaluqaya habar xadfan ayuu calayka jaariya majruurkani ku tacaluqaya khabarkii calayka maaha laakiin qofka luqawigii calayka buu moodaya khabarka waayo haddaan iminka calayka khabar ka dhigo macnuhu khalad buu noqonayaaba wuxuu noqonayaa walaa bu'sa calayka wax balaaya oo dushaada hiibe ma jirto dee dad miyayna jirin dhibaata ay haysataa kolka waxay ka dhigan tahay lama anfinayo dhibaatada lagaama anfinaye waxa lagaaga anfinaya dhibaatadu inay dawaamkeegaa la anfinay inay daa'im kugu noqoto kolka khabarku waa yaduumudii hore mid ayna tusayso walaa bu'sun wax balaayiihina yaduumu calayka adiga dushaada daa'im noqon maayo walaa rakhaa wax barwaadi'ihina adiga dushaada daa'im noqon maayo kolkaa waan iska godi karnaayo walaa xusnun baynu odhanayna walaa xusnun iyo walaa bu'sun saasaynu odhanayna waxaa kaloo iska banaan walaa xusna inaad tidhahdana way kuu banaan dariiq kaloo kuu banaan walaa xusna walaa eh, surura walaa bu'sa laakiin godaalkana iminka inooga habboon haddaba waxaad iiga warantiin balaaqada marka hala qiimeeye la yidhaha waxaa la eegaa shabrigii hore ee famaa lixawaadis dunya baqaa iyo beydkan idil yaa macno badan yaa balaaqa badan bal hadda qiimeeya walaa xusnu yaduumu walaa suruuru walaa bu'sun calayka walaa rakhaaun iyo shadrigii ka warran famaa lixawaadis idunya baqaa shadrigaa balaaqo badan shadrigaa balaaqo badan waayo afartaniba mayna shadrigii kamid ahayn dee ma afartan qodob uun baa kolkaas shadrigu uu jeeday mise shadrigu waa xawaadis dunya oo dhan xawaadiu dunya oo dhan buu shadrigaasi ka hadlay baydkan idilana afar qodoboo qura ayuu ka hadlay kolka waxa balaaqo badani waa shadrigii hore kolka waa tafsiir shadrigii uu ku sameeyey e, inoo sii fasiray qadiyad iyo nuqdooyin ka a un weeyaan walaa xusnun wax murugiihi yaduumu daa'im noqon mayso walaa suruurun wax farxadihina dee yaduumu baa meesha ka maqan walaa bursun wax balaayiihi yaduumu calayka dushaada daa'im noqon maayo walaa rakhaaun barwaaqana dee sidoo kale yaduumu calayka adna dushaada daa'im noqon maayo halkan waxaynu ku haynaa markaa qadiyaddaa uu ka hadlayey walaa turi lilacaadi qadu dullan faina shamaatata alacdaa balaaun walaa turi ha tusin lilacaadi cadowga ha tusin qadu weligaa dullan wax dulliya haddaad cadow leedahay cadowgaaga dulli ha u muujisanin cadowgaaga waa laga qariyaa dhibaatooyinkaaga iyo iimahaaga waa laga qarsadaa cadowgaaga walaa turi ha tusin lilacaadi cadowyada ha tusin qadu weligaa dullan wax dulliya ha tusin cadowgaaga dulli ma tusi kartid marnaba fa ina shamaatata alacdaa cadowga buu ku leeyahay acdaada farxadeedu balaaun waa balaayo acdaadu haddii ay kugu farxdo iyada lafteedaa nooc balaayo ah iyada lafteedaa nooc musiibo ah cadowgaa oo kugu farxay ayaa musiibo ah walaa turi ha tusin lilacaadi cadowyada qadu weligaa dullan wax dulliya ha tusin cadowgaaga dulli ha tusin faina shamaatata alacdaa acdaada buu ku leeyahay farxadeedu balaaun iyadaaba balaayo ah haddaba shadrigani way iscilaynayaan nahyi buu shadriga hore kugu sameeyey walaa turiibu ku lilacaadi qadu dullan cadowgaa cadowyadaada weligaa dulli hagu muujin sababtu waa maxay talow waxa weye faina shamaatata alacdaa balaaun sababtii waa kan dambe faina shamaatata alacdaa cadowyada farxadoodu balaaun waa balaayo cadowgaayo kugu farxa nebi maxamed baa ilahay ka beryi jiray nebi maxamed ayaa ka beryi jiray allahuma laa tushmit bialacdaa ama bina alacdaa ilaahow ha nagaga farximin cadowga ama musiibo cadowgu uu cadowga iyagu uu ku farxo ha ka dhigin ilaahayna wuubayna amray baan filayaayo aayaadka qur'aanka waa laga helayaa nuqdadan oo laga hadlayo in dee ilaahay subxaanahu wa tacaala una inooga dhig fitno una uga dhigin qolada gaalada ilahay inuuna inagu fitnaynin rabbana laa tajcalha fitnatan liladiina maxay aayadda qur'aanka walaa tajcal fitnatan liladiina kafaruu ma saas ahayd adigu almuhim waxa wey waa nuqdadaasuu ka hadlaya marka aayadda qur'aanka ilaaha subxaanahu wa tacaala uu inagala hadlay ee dee ducooyinkana ku jirtay ayaa laynagala hadlaya walaa turi lilacaadi qadu dullan faina shamaatata alacdaa balaaun walaa tarju ha rajaynin asamaaxata deeqsinimo ha rajayn min bakiilin qof bakayla deeqsinimo ha ka rajayn qof bakayla suurtagal ma tahay inaan deeqsinimo ka rajaynaa qof bakayl haddaad waxaysii tidhaa ka waran wuxuu ku yidhi famaa fi naar naarta dhexdeeda ma aha lidam'aanika ooman uma aha maa un wax biyoah waxaad ka dhigan tahay haddaad bakayl u tagto nin dab intuu doontay biyo ka raadiyey dabka ma biyaad ka heli mise dabbaad ka sii heli kulayl baad ka sii heli bakayl haddaad u tagtood waxaysii tidhaahdo dee isna balaayaad ka sii heli doontaa tashbiihani waa tashbiihii la odhan jiray sidaynu garanayno tashbiih adimni baa la odhan jiray xagga balaaqada walaa tarju ha rajayn eeg imaamu shaafici aad bay balaaqadiisa u badnayd ha weydiisan kuma odhan walaa tas'al kuma odhan walaa tarju ha rajayn asamaaxata deeqsinimo min bakiil haba ka raja haba ka filanin ha weydiisanin iyo ha ka qaadanin iyo maa macnuu waxaa waaba haka weligaa ha ka filanin weeye walaa tarju samaaxata min bakiilin famaa maa un wax biyiihi fi naari dabka dhexdiisa ma aha lidam'aani oo manahana uma aha wa risquka risqigaaga laysa yunqisuhu ma nusqaamiyo ata'anii ta'anigu haddaad deganaansho muujiso deganaanshahani risqigaagiima hoos buu udhigi wa risquka risqigaaga laysa yunqisuhu ma nusqaaminayo ata'anii ta'aniga iyo deganaanshuhu wa risquka laysa yunqisuhu ta'ani deganaanshuhu risqigaaga ma nusqaaminayo walaysa yaziidu fi risqi alcanaa'u walaysa yaziidu mana ziyaadiyo fi risqi xagga risqiga alcanaau tacabkuna ma siyaadiyo haddaad tacab iyo daal badan ad yeelato risqigii miyuu kuu siyaadi haddaad deganaansho muujisana kaa yaraan maayo haddaad daal kale iyo wax kale samaysana dee waxa weeyaan kuuma siyaadayo wa risquka risqigaaga laysa yunqisuhu ma nusqaaminayo atanii deganaanshuhu halkaa nuqdo kaga hadlay deganaanshu inuuna risqi kaa yaraynaynin walaysa yaziidu mana ziyaadiyo fi risqi xagga risqiga alcanaau daalku daalkuna waxba kuusoo kordhin maayo ilahay wixii uu kuu qadaray wuu kuu qadaran yaho meel buu ku yaalaa idaa maa kunta markaa tahay daa qalbin qanuuc qalbi qanaacale mid saaxiiba markaa tahay idaa maa kunta daa qalbin qanuuc qalbi qanaacale markaad leedahay fa adiga iyo wamaaliki dunya fa anta adiga iyo wamaaliku dunya adduunyada ka milkisaniba sawaaun waad siman adiga iyo adduunyada oo dhan ka milkisani waad simantihiin buu ku yidhio adigii adduunyada ninka milkisan haddii qalbigaagu qanaaco leeyahay waad u simantihiinuun wuxuu ku yidhi idaa maa kunta markaa tahay daa qalbin qalbi midu saaxiiba qanuucin qanaaco leh fa anta adiga iyo wa maaliku dunyaa adduunyada oo dhan ka milkisani sawaan way siman yihiin adiga iyo adduunyada oo dhan dadka milkisani waad simantihiinuun wa alla waxaad ku kala duwantihiin male waman nazalat ninkay ku soo degto bisaaxatihi daaradiisa almanaaya geeriyadu hadday geeridu daaradaada soo fadhiisato falaa ardun taqiihi wax dhuloo kaa badbaadin kartaa ma jirto dhulaad ku baxsan kartaa ma jirto kaga badbaadi walaa samaaun sama kaga badbaadina ma jirto haddaad cirkaa fuusho iyo haddaad dhulkaa meeshaa doonto u cararto hadday geeridii daaradaada timaado wax kaa badbaadinaya ma jiro waa qadarkii ilaahay weeyi subxaanahu wa tacaala kaasigu waa qofka muslimkaa caqiidadiisayba kamid tahayo wax ilaahay kuu qadaray maxaa kaa badbaadin karaa maad ka baxsan kartaa qadar ilaahay waman nazlad ninkay ku degto bisaaxatihi daaradiisa almanaaya geeriyadu falaa ardun wax dhul ihi taqiihi ninkaa ma dhawri karto walaa samaaun wax sami ihina ninkaa ma dhawri karaan falaa ardun nakira fii siyaaqi nafyi tufiidu lcumuum saw maaha falaa ardun waa wax eeg falaa ardun dhulha odhan wax dhula waa inaad tidha wax dhula kolka wax dhula macnihiisu dhulalkii kala dudunaa ayay noqon karaan isla dhulkeennan qidcadihiisa kala duduwanna wuu noqonaya markaa falaa ardun tadiihi walaa samaaun wa ardullaahi waasicatun ilaahay dhulkiisu waa waasac dhulka ilaahay wuu ballaaran yaho ma yaro cidhiidhi maaha walaakin idaa nazala alqada qadaha ilaahay iyo qadarka ilaahay marka uu yimaado daaq alfadaa hawadii ballaadhnayd baa cidhiiri kugu noqonaysa meel alla meelaad ku baxsan kartaa ma jirto hadduu qadarkii ilaahay yimaado idaa nazla alqadaa gabayga aawadii baa alqadaa loo leeyay idaa nazla alqadaa'u bay ahayd hamsihii waa layskaga tegey ma ogtahay kolkaa gabayga aawadii baa looga tegey sidii faina shamaatata alacdaa faina shamaatata alacdaa'i bay ahayd hamsaha waa laga tegayaa dee kaafiyadaa la ilaalinayaaye wa ardullaahi ilaahay ardadiisu waasicatun way ballaadhan tahay walaakin idaa nazla alqadaa ha ahaadee markuu qadaha ilaahay soo dego daaqa waxaa cudhiiri noqda alfadaa hawadii bannaanayd baa cudhiiri noqota bannaankii baa cudhiiri noqda daci layaama maalmaha iska daa taqduru ha ku ballan jebisa kulla xiinin wakti kastaba eh qadrigani maaha kii khayaanadii rasmiga ahayd maahee eh. musiibadan maalinta dhexdeeda kugu imanaysa ayuu qofka looga dhigayaa sidii wax una dee iska filaynin oo lagu ballan jebiyey meeluu ammaan ku ogaa oy musiiba kaga timid oo kale laga dhigaya kolka waa balaaqa ahaan daci layaama maalmaha iska daa taqduru kulla xiinin wakti kastaba shay ballanjebin ah ha ku sameeyaan qofka eh walaa yugni can lmowti dawaau walaa yugni kaga fillaan maayo can ilmowti geeridana addawaau dawo haddii qofku uu dee xanuunsado oo waxaan hayaa uu wadkii iyo geeridii tahay dawo badanoo la siiya maxay u qaban waxba uma qabanayso walaa yugni can ilmowti dawaau weeyaan insha alla halkaa ayuu inoogu joogaya wallahu aclam